بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبائي في الله أحبكم في الله الله تبارك وتعالى nicamkiisa iyo fadligiisa waxaa ka mid ah inuu naga dhigay muslimiin ilaahay daraaddii isku jecel tabaaraka jalla wacala axibaa'i fillaah waa daraasayntii kitaabkeenii la magac baxay mi'atu xadiidin lilxifd waxaanu soo gaadhnay xalaqadii ama fadhigii tobnaad anigoo mar walba idin xusuusinaya kitaabka inaan shan shan xadiid u aqriyayno sababtuna ay tahay inaan u dhib yarayno una fududayno dadka degdegsan ee doonaya inay cilmiga ku bartaan eh, si aada u fudud zaman waxaanu ku jirnaa dhammaan dadku ay wada degdegsan yihiin cuntada degdeg baa loo kariyaa degdeg baa lagu kariyaa degdeg baa lagu cunaa kulli marka cilmigiina saasoo kale ayuu noqday eh, darsigan waa darsigii tobnaad xadiidkan ka bilaabi doono biidnillaahi tabaaraka wa tacaala tirsigiisu waa xadiidka afartan iyo lixaad can abi hurayrata radia allahu can ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaal aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid faakhiru dducaaa rawaahu muslim xadiidkan waxaa soo saaraya alimaamu muslim raximah اllahu tacaala min xadiidi abi hurayrata radia allahu canh abu hurayre wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yidhi sala allahu alayhi waali wasalam aqrabu maa yakuunu alcabdu addoonku goorta iyo xilliga iyo wakhtiga uu min rabbihi rabbigii ogu dhow yahay wa huwa saajidun walxaalu wa saajidun waa markuu sujuudsan yahay uu saas yahay waa markuu addoonku ugu dhow yahay rabbigii ay tahay marka uu wejiga dhulka ku hayo fa akhiru ducaa haddaba allabariga iyo ducada iyo baryada badiya buu nabi maxamed leeyahay sala allahu aleyh waali wasalam aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbi meesha jirkiisa ugu sharafta badnayd ayuu dhulka ku hayaa laakiin qalbigiisu samaawaadkay jiraan allahu akbar qof wejiga dhulka ku haya oo ilaahay ammaanaya oo ilaahay baryaya oo allaahuma kfir lii leh allahuma inii asaluka aljannata leh subxaana rabbiya alaclaa leh haddanana qalbigiisu wuxuu jiraa samaawaadka ayuu jiraa qofka qalbigiisa jannada ilaahay buu qalbigiisu jirtaa qalbigiisu wuxuu jiraa jannada rabbi tabaaraka jalla wacalaa jannatu lfirdows raadi ahaanshaha rabbi tabaaraka wa tacaala waxa uu rajaynaya waa mid daawey walidaalika baa nabi sal ly slam wuxuu nagu dhiirigelinayaa inaannu ilaahay barino goorma markaan wejiga dhulka ku hayno aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wahuwa huwa saajid sujuuddii baa laysku haystaa salaadii baaba laysku haystaa ma tukadaa baa laysku haystaa haddii wax yar la dheereeyana waaba la qayli allahu akbar laakiin marka aanu waxyaalaha kala qabanayno nafaska yagu waa dheerya meel badan baan ka fikirnaa wakti badan baan siinaa amaa markaan ilaahay hortaaganahay tabaaraka jala wacalaa oon ilaahay u sujuudsanahay tabaaraka jala wacalaa waxaa nagu soo waxaa nagu imaanaya dhammaan humuumtii adduunyadao dhan markaasaad leeda naga boobsiiya naga tuura naga dhaqsada salaadii way ogow yaa salaam aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbi wahuw saajid salafkii hore markay mid kamida la doonayo oberation in lagu sameeyo salaad buu geli jiray markaasaa lugta la goyn jiray waayo ma joogi jirin xadiidka afartan iyo toddobaad can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi طariiqa ila aljanna rawaahu muslim xadiidkan imaam muslim baa soo saaray min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayrata wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam man salaka qofka qaada dariiqan wado qofka qaada safar qofka gala qofka gurigiisa ka soo baxa qofka u soo baxa yaltamisu fiihi cilman asagoo dalbaya doonaya cilmi inuu soo barto cilmi inuu soo faa'iidaysto qofka doonaya inuu cilmi barto oo sidaa ku soo baxoo waddo soo qaada walow toban tallaababa allaha ka dhigee mataqaanaa natiijada uu helayo sahala allaahu lahu qofkaas ilaahay wuxuu u sahlaa bihi dariiqa uu soo qaaday sababkiisa ama cilmiga uu dalbaya sababkiisa dariiqan buu alle u sahlaa dariiqii uu u mari lahaa ila aljanna waddadii uu jannada u mari lahaa buu ilaahay u fududeeya yaa allah waxaa weeyaan waa cilmiga sharciga ah barakadiisa wey cilmu alxalaali waalxaraam cilmiga xalaasha iyo xaraamta ku kala baraya cilmu lkitaabi waasunna cilmiga kitaabka qur'aanka iyo sunnada cilmiga aad ku baranayso macrifatullah ilaahay aad ku baranayso tabaaraka wa tacaala wa macrifatu diinihi wa macrifatu nabiyihi faclam annahu laa ilaaha ila allah ogow alle xaq lagu caabudo inuusan jirin koonkanna uusan ka xukumin ila allahu tabaaraka wa tacaala wa bawaba alimaamu albukhaariy imaamu albukhaariy wuxuu baabaysay baabu alcilmi qabla alqowli waalcamal buy wuxuu u baab buu yidhi in la ogaado marka hore ogaal wax la yidhaahdo cilmi iyo macrifiyo aqoon intaada shayga ku hadlin samayninna markaasuu wuxuu u deliishaday liqowlihi tabaaraka wa tacaala faclam annahu laa ilaaha ila allah cilmi walbana sharaftiisu wuxuu ku eg tahay cilmigaasi hadba meeshuu joogo cilmiga ugu weyn waa cilmiga ilaahay ku baraya waa cilmiga qur'aanka iyo sunnada nabiga sala allahu calayh waali wasalam idan cilmiga aan ku dadaalno oo cilmiga aan baranno oo aan jahliga ka baxno oo xalaashii xaaraamta aan kala baranno wadarteen culummada waxaanu su-aal weydiinno cilmi dhagood cilmi waa noqon waaye talow aakhiro markii la tagana su-aalahee nagu imaan doona cilmigaad baratay ma ku camal fashay oo cilmi ma baratoo jahliga ma ka baxday weliba cilmiga loo yaqaana maxay cilmiga qeybna waxaa leeyahy cilmu daruuriyaad ama waxaa kaloo la yidhahdaa fard yani cilmiga loo yaqaano alcayn qofka cayntiisay waajib ku noqonaysaa midna kifaa'i baa la yidhahdaa oo dad kalaa kaa qaadi kara marka cilmiga fardulcaynta la yidhaahdo waa inaanu barannaa seen u tukannaa arkaanta salaada maxay salaadu ku ansaxaysaa salaada maxaa buriya ilaa aakhirihi iyo wax lamid man salaka qofka maro oo qaada ariiqan wado malaa'igta garbaha kugu hadhaynaysa ka war man salaka ariiqa yaltamisu fiihi cilma qofka waddo u mara isagoo cilmi dalbaya ilaahay wuxuu abaal ooga dhigaa sahla allahu lahu bihi ariiqan ila aljanna ilahay wuxuu ku hanuun hanuun buu alla siiya qalbigiisa iftiin baa la geliyaa indhihiisu ma arkaan waxaan wanaag ahayn dhagihiisu ma maqlaan waxaan wanaag ahayn xubnihiisu eh, lugihiisu ooma socdaan waxaan wanaag ahayn nuurun calaa nuur yahdi illaahu linuurihi man yashaa cilmiga sharciga ah aan ku dadaalno barashadiisa awlaadeenna iyo xaasaskeennana aan kula dadaalno ragguna ha barteen cilmiga maca alasaf wakhtiga la joogo raggiba cilmiga way ka haajireen ilaa man raxima rabu alcaalamiin aan cilmiga usoo noqonno sharciga oon baranno xadiidka afartan iyo sideedaad can abi hurayrata radia allahu canh anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal إن الله يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم xadiid kan imaam muslim baa soo saaraya min xadiidi abi hurayrata radia allahu canh ana rasuula allahi sala allahu alayhi waaalih wasalam qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala nabigu wuxuu yidhi ilaahay wuxuu yidhi yani xadiidu qudsi wey in allaha alle yaquulu yowma alqiyaama nabiga dha sal slam ilahay buu ka warramaya in allaha yaquulu yowma alqiyaama alla wuxuu dhihi doonaa maalinta dambayse ee qiyaamo loo yaqaan yowmu alqiyaama iyo yowmu alaakhira magacyo badan baylad wuxuu dhihi doonaa ayna almutaxaabuuna bijalaalii away meeyey xaggay joogaan xaggee jiraan kaalaya oo imaada almutaxaabuuna bijalaali kuwa aniga weynankayga isku jeclaaday dartii kuwa aniga weynankayga sababkiisa isku jeclaaday ilaahnimadayda isku jeclaaday awe kuwa aniga darta isku jeclaaday ee aan isku jeclaanin qabiil oo aan isku jeclaanin maslaxad ka dhexayso dhaqaale iyo maala oo aan isku jeclaanin qaraabe iyo qoys oo aan isku jeclaanin wax kale la tacliim isku waxbaan naqaanaa isku nooc baan nahay aan isku jeclaanine isku jeclaaday hal shay lilaahi wa fillaah ayna almutaxaabuuna bijalaali natiijaday helayaan fiiriya waxaa lagu abaalmarinayaa fiiriya alla maxaanu dayacnay maanta alla maxaan darajaad aada u sarreeya dayacnay wuxuu dhihi doonaa alyawma maalintee weeye waa maalin aan qaawan tahay waa maalin qoraxda halkan la keeno waa maalin jahanamo xarka lagu hayo waa maalin ambiyadii mid walba nafsii nafsi uu leeyahay waa maalin aad u baahan tahay cid ku gacan qabata waa maalin aad xataa hooyada iyo aabbaha iyo ciddii aad xuquuq ku lahayd aada xuquuqdoodii aad ka soo qaadanayso oo cid aad u naxariisanaysa jirin waa maalinta aad la kala cararayo yowma yafiru lmaru min akhiih maalintaa yaabka badan hawlkeedu uu adag yahay dadku imaa janno ay ku waaraan wa imaa naar ay ku waaraanun ay akhiira noqon doonto yaa allah maalintaas buu ale alyawma waa maanta maalinta qiyaama udiluhum waxaan hadhin doonaa fii dillii carshigayga hooskiisa carshigayga hooskiisa ayaan harin doonaa buu alla lehy tabaaraka wa tacaala alyawma udiluhum maanta waxaan harinayaa fii dillii aniga carshigayga hooskiisaan harinayaa yowma laa dilla ilaa dillii waa maalinta uusan jirin harkayga mooyaan har kale laa dilla ilaa dilli carshu raxmaan harhkiisa ma ahane har kale uusan jirin yaa cabdallah ma jeceshahay maalinta inaad badbaado wallahi nafteedaan la hadlayaa marka ogaad ma jecesha inaad maalintaa carshuraxmaan hoos hooskiisa harsato ayadoo dadku qof walba dhididku u gaadhayo mid walba qof walba dhididku wuxuu u gaadhi doonaa dembigiisu intuu dhan yahay maalin laga sheekayn karaba wanaana yaa badan wey فهنيئا لكم فهنيئا wallaahi waa wax lagu farxo dad baa maalinta qiyaame imaan doona qalbigooda adduunyada markay joogeen ayay xubbi iyo jacayl muslimiinta ugu beereen ayagoon u fiirinaynin kanaa isku qoysi isku qabiiltii lilaahi wa fi llahi bay isku jeclaadeen laa ilaaha ila allah baa isjeclaysiisay in allaha tacaala ywm yaqulu ywma alqiyaamati ayna almutaxaabuuna bijalaali alyawma udiluhum fii dili ywma laa dila ila dilii ilahay waxaan weydiisanayaa tabaaraka wa tacaala inuu kuwaa nagu daro xadiidka afartan iyo sagaalaad can abi hurayrata radia allahu canh ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaal ida uqiimat الصalaatu falaa صalaata ila اlmaktuuba rawaahu muslim xadiidkan waxaa warinaya imaamu muslim raximahu llah min xadiidi abi hurayrata radia allahu tacaala canh abu hurayrata wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam idaa uqiimat asalaa haddii salaadii loo aqimo salaada ha noqoto duhur ama casar ama maqrib ama cisho salaada ama subax haddiiba salaad joogto wakhtigeedi galay loo aqimo oo mu'adinku uu aqimo ama qof kale falaa salaata ila almaktuuba salaad kale oo qofkaasi ka ansaxaysa ama la ogol yahay ma jirto ila almaktuubata midda waajibka a ah mooyeen salaad kale oo la tukadaayey ma ay jirto ila almaktuubata tan loo aqimay ma ahane xadiidkan wuxuuna barayaa haddiiba salaad loo aqimo waxaa kalood haysoo dhandhig tusaale se u fahamtaan raggaan aqaana kolba dumarka ma aqaan ragga in badanoo ka mid a caamada weliba u badan waxaad arkaysaa salaad sunna buu gelayaa asagoo galay baa salaaddii la aqimayaa markaasuu iska sii wadanayaa ka bax salaadaa ilaa culimmadu waxay dhahaan haddii atixiyaadkii meelaha uu ku jiro qaar baa culimmada bannaynaya shaqo kale ha qabanin idaa uqiimat salaa falaa salaata ila almaktuuba waayo wax kastaba hadda waxaa ka fadli badan allahu akbar imaamka gadaashiisa aad la xidhanayso taas weeye darajada ugu weyn khalfa alimaam bacda takbiirati alixraam inaad markiiba faau tacqiib fa idaa kabara fakabiruu markiiba fa'daas inaad ku carafasho marka idaa uqiimat asalaatu falaa salaata ila almaktuuba rawaahu muslim xadiidka kontonaad waana xadiidka ugu dambeeya darsigeenna tobnaad waana fadliga ilaahay boqolka xadiid xadiidkii kala badhayay kontonka ahaa wey konton kalaa noo hadhay haddii ilaahayna gaadhsiiyey tabaaraka jala wacalaa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal addunyaa sijnu lmu'mini wa jannatu lkaafiri rawahu muslim xadiidkan saxiixu muslimka imaam muslim baa soo saaraya min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayrata wuxuu leeyahay nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam addunyaa adduunyadan aad arkaysaan sijnu lmu'mini waa mu'minka jeelkiisa ama xabsigiisa qofka mu'minka adduunyada intuu joogo waxay ka dhigan tahay asagoo xabsi ku jira maxaa yeelay adduunyada waxaa adduunyo loogu magacaabay waa shay liita ama hooseeya ama cimrigiisu gaaban yahayoo durbo dhammaanaya saasaa culummada macaanida markaad aqrido adduunyadu intaan bay ku wareegaysanaysaa lixaqaaratihaa wa lidanaa'atiha inay liidato aw lidunuwiha inay gaabantahay cimrigeedu addunyaa dhillun zaa'il waa hoos qoraxdoodii xag ka soo baxdo khalaas dhinaca kaleu ka wareegaya waa dhammaanaya culammadu waa kuwa dha addunyaa saaca fajcalhaa taaca adduunyadu waa saacade saacaddaa cibaado ku camir adduunyadu marka waa wax yar wey saa daraaddeed buu nabigu ku magacaabay sal ly salam adduunyadu inay xabsi u tahay qofka muuminka marka aad ayla dhegayso muuminka adduunyada xabsi bay u tahay marka loo eego waxa loo diyaariyey maa acadda allaahu lahu wuxuu alla jannada oogu diyaariyey oo ah maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxayna idhi weligeed arkin qalbina weligii ku soo dhicin o meel aan laga dhimanaynin ayada waa laga dhimanayaa meel aan calool xanuun iyo jiro iyo hargab iyo walwal iyo walbahaar iyo duqnimo midna oolin intaba halkan way taal sidaa daraaddeed addunyaa sijnu lmu'mini waa marka loo eego aakharo waxa mu'minka ilaahay u diyaariyay tabaaraka wa tacaala saasaa laga wadaa saa daraaddeed baa sijniga waxaa lagu magacaabayaa waxa qofka muslimka ah laga reebay oo muxaramaadka ah. oo naftiisu jeclaan lahayd shurbulkhumr khamro la cabo zinada xumaanta waxay naftu jeceshahay kan waa xaaraam ha u dhowaanin kan waa xaaraam ha u dhowaanin kan waa xaaraam marka qofkii kaanamaa inuu xabsi ku jiro maxaa yeele jannada waxaa loogu talagalay waxan oo dhan iyo wax ka badanba inay fasax u yihiin marka markii aakharo loo eega buu xabsi ku jiraa wailaa siduu sheikhul islaam ibnu taymiya yidi raxmatullaahi tabaaraka watacaala caley qofkan adduunyada intuu joogo aan qalbigiisa jannada ka dareemin iyo raaxo midda weyn ee jannada ama galo qofka muuminka ah maa xabsiga lagu sheegayo noocaa maa xabsiga waa saa u fahamtaa waxaa loo diyaariyey oo aakhara markii la eego xabsibuu ku jiraa waxyaabaha laga celcelinayo dee tirsanba hadda waaba tirsan yihiinba xalaal iyo xaaraam yaa badan xaaraamtao wax yar car soo tiri hadda bal intaa ka bateen laakiin bal xalaasha ma tirin kartaa laa wallah haddanana inaha yaryarka ee laga xarimay oo weliba markay naftu ka baxaysa loo baneeyey faman idura hayra baaqin walaa caad falaa isma calayh weliba xaalatu lidiraar wa daruuratu tuqadaru biqadariha ah, loo baneeyey intaasaa xabsi lagu magacaabaya waa ilaa qofka mu'minka ah wallaahi adduunyada sacaadou dareemayaa sacaada ayuu dareemayaa saaxibu sacaada markuu sacaadada ka raadiya meesha sacaadada markuu sacaadada ka raadiya allaha sacaadada keena haa walam ara sacaadata jamca maalin walaakina ataqiya huwa saciidu shaacirku siduu lahaa haa sax ah. sacaadada iyo liibaantu man camila saalixan min dakarin aw untha falanuxyiyannahu xayaatan ayiba so-aad quraan maa noolal wanaagsan baanu ku noolanaynaa noolal wanaagsan baanu ku noolaynaynaa xayaatan ayiba xayaat saciida ayuu muuminku ku nool yahay laakiin xadiidka saa u fahm wa jannat lkaafiri gaaladana adduunyadu waa jannat lkaafir in alla inta kufaar oo alle iyo rasuul rumayn weyday haye adduunyadu jannay u tahay tanna sidii hadda ku fasir waa waxaa loo diyaariya oo naarta loogu diyaariya marka la eego halkan inuu u joogaa u fiican muuminkana waxaa jannada loogu diyaariya marka la eego inuu halkani xabsigu ku jira inuu ka taga u fiican walidaalika baa nabigu sal ly slam wuxuu yidhi xadiid caaisha radi allahu tacala canha inoo warinayso fi saxi bukhaari wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayh waali wasalam qofka markay nafta ka baxaysuu sifaynaya nabiga calayhi salatu asalaam man axabba liqaa'a allah qofka jeclaada la kulanka alle axaba allaahu liqaa'ahu allana wuu jeclaadaa limaada wax loo diyaariyey buu alla ogyahay tabaaraka wa tacaala waman kariha liqaa'a allahi kariha allahu liqaa'ah qofka naca kulanka alla waa maxay naftoon ka bixin buu arkaya cadaabka iyo waxa sugaya ilaahayna addoonkiisa inuu cadaabo ti waxba kuma falayo soo ma sidaa daraaddeed gaalka markii loo eego waxa aakhara ka horreeya adduunyadu jannay u tahay muuminkana marka loo eego waxa jannada ooga horreeya adduunyadu xabsi u tahay macnaha fahamka saxda ah ee culummada sharax xadiidka markaad akrido aad ka dhadhansanaysay qorayaan macnahaas weeye addunyaas ilaa adduunyada qof walba wixii loogu talagalay buu alla siinaya gaal iyo muslimba wixii loogu talagalay cimrigi loogu talagalay caafimaadka loogu talagalay cuntada loogu talagalay qof seegaya maleh gaal iyo muslimba laakiin macnaha xadiidka saa u faham addunyaa sijnu lmu'min marka adduunyadan hasraacinin maadaamood xabsi ku jirto waxa laguu diyaarinaya ka muhiimsan tahay ha israacinin ha israacinin adduunyada dhalalaarkeeda ha raacin fayaa aalib addunya danii'a jaahidan ala tulub siwaaha inaha laa wafa'a laha وكم رأينا من xariiصi ومشفق عalayha falam ydfr bha an yanaalaha meeqaa qof ku dadaashay oo laga afqabtay oo laga afqabane adigu iska afqabo biidn illahi tabaaraka wa tacaala allah waxaan weydiisanayaa tabaaraka wa tacaala inuu quluubteenna ka masaxo adduunyada jacaylkeeda xubbigeeda iyo raacraacitaankeeda kuna camiro jacaylka